yaa horeysa wanakiraatu fi siyaaqi nafyi ah, yaa dambayso marka ani nusqadan haddaan ahayn labadoodan wanakiraatu yaa horeysa marka musanifka hadda wanakiraatu laga bilaabo ilaa qowlihi wamithluhu lmufradu id yudaafu waxaanu malaynayaa afar beyd weeyaan afartaas beyd qawaacidda hadda aan ku dhex jirno qawaacid alfiqhiya cilaaqa lama laha waxa weeyaan baabkan waa baab naxwo o sidaa muuqato midda kalena waxa weeyaan mowqiciisa waa alqawaacid alusuuliya cilmu lusuul ay ku jiraa laakiin qawaacid fiqhiya in lagu dhex keena ma ahayn laakiin musanifka maadaama ay labadii qawaacidba hal shay wada khidmaynayaan qawaacid alusuul iyo alqawaacid alfiqiya labadaba oo fiqin bay wada khidmaynayaan markaabuu arkay inuu meeshan soo daro marka calaa xasabi tartiibihi haddaan u sharaxno wa al tufiidu lkula fi lcumuumi aan horumarinaynaa wa al lafdigaas al ah tufiidu lkula kulli macnaha dhammaanay faa'iideysaa fi lcumuumi caamnimada yacni tufiidu alcumuuma saas waay fi ljamci hadday ku jirto iyo wlifraadi mufradka hadday ku jirto kalcaliimi oo kale marka wuxuu ku leeyahay lafdiga al la yidhaahdo waxay faaidaysaa alcumuum fii jamiici maa dakhalat fii kuli maa dakhalat sidaas wa wa al lafdiga al a tufiidu alcumuuma ay faa'iideysaa fi lkuli saas macnihii saasay ka dhigan tahay ayib wa al tufiidu lkula fi lcumuumi fi ljamci hadday jamac ku jirto iyo wlifraadi mufrad haday ku jirto oo kal caliimi mufradki mithaalkiisa u yahay marka baabkan waxaa weyaan baab kasta waxaa la yihahdaa biyo gacmahada looga dhargaa baabkan markii naxwo loola laabto unbaa la garan karaa lafdiga al ah addaakhila cala alasmaa dabcan xuruufna al ma gasho afcaalna al ma gasho asmaada unbay gashaa marka al asmaada gasho afar qaybay u kala baxdaa mid waxa weeyaan waa mid zaa'id ah al oo zaa'id ah oo aan macno soo kordhinaynin midna waxa weeyaan al oo lagu magacaabo cahdiya midna waa al al lagu magacaabo dihniya midna waxa weeyaan al lagu magacaabo jinsiya ama istiqraaq liljinsi marka afartaas midda keli a ah oo oo cumuum faa'idaynaysa waa midka ugu dambayso oo al jinsiya a ah weeyaan marka saa uu ogow al oo macnaha zaa'idada waxaa ka mid eh addaakhila cala alaclaam siduu ibnu maalig uu ugu mihaali kafadli kalfadli wاlxaariثi wالnucmaani fadikru da fadikru da waxadfuhu siyaani waatuu ibnu maalig yidhi وبعض الأعلاam عalayhi dakla للمxi ma qad kana canhu nuqila kaاlfadl والxاariث والنucmaani marka asmaada qaarkeeda oo aclaamka asoo calam ah yani macrifo ah yay al sii gashay ashaas al galaysa waxa weeyaan min baab waxa weeyaan macno guud in laga milacsado un ba u gashay waxay usoo kordhinay male markaasuu uri fadikru daa waxadfu siyaani ina alfadli tira ina fadli ninkan aad ku magacaawdid xaari ninka la yidhaahdo alxaari iyo alxaari isku macno waay asha markaa calaamta gasha waa zaa-ida weeyaan ayib taas kuma jirto midda oo ashaa oo dihniya la yidhahda aldihniya midda labaad ahl dihniya waxa weeyaan mathala waxaa tiri almasjid albeyt aariiq adiga inin baa sheekeysanaysa markaasu wuxuu ku yiri xaggeen ku kulanaa buu ku yiri xaggeen ku kulanaa markaasaa tiri almasjid waxa weeyaan waa dihni oo adiga ininkaasaa isla og masjidkii aan wada duka jirnay masjidkii aan ku kulanno ayna alyowma najtamic baa yuu ku leeyahay mathalan ayna nataqadaa albeyt yacni gurigeenni waa maca madcam iyo meel kale ma ah marka ashaas ku jirto waxa loo keenay keli ah in ninkaas wixii idinka dhexeey aada xasuusisid markaasaa tiri war xoolihii aawey markaasuu yiri xoolihii waa maxay addayn yacni wixii aan kugu lahay xasuuso waa alsaas waxaa la yidhahdaa dihniya la yidhahda waxaa ku xigto al alcahdiya cahdiya waxa weeyaan waa midka ay musanifiinta nuxaadka ku mithaaliyaan fa arsalnaa ilaa fircawna rasuula facasaa fircawn rasuula fircawn calam waa waa la yaqaana laakiin hadda fiiri facasaa fircawnu fa arsalnaa ilaa fircawna rasuula ilaahay uu yihi fa arsalnaa ilaa fircawna rasuulan u dirnay facasaa fircawn rasuula fircawn rasuulkii loo diray marka fiiri alkan dambo oo midkan la tacrifeeyey waxawaa rasuulkii horaa lagala jeeda marka shayga haddii asoo nakira ee la sheegay in in dukira nakiratan huma uciida macrifa fa huwa cayn luulaa kii horaa lasoo celiyay keli ah ashaasna waxaa la yihahdaa al oo oo macnaha dikriya la yidhaahda ayib dikriya waa lasoo sheegay waay waxaa marka ku xigta al aljinsiya midda hadda aan ka hadlayno waay intaasba ma ah asha marka jinsiyada waxa weeyaan istiqraaq jamiici maa dakhalat calayh haddii ilaahay u yihah walcasri ina alinsaana lafii khusri ina alinsaana alinsaana waxaa lagala jeedaa jamiica alinsaana lagala jeeda waxaa inay jamiic lagala jeeda waxa uu daliila ila aladiina aamanuu haddayna al insaankaasoo dhan aysan kulminaynin in laga istintinooda ma ansixi lahayn laakiin maadaama ina alinsaana lafii khusrin aayadda hadday saas ku dhaafi lahayd nin khasaaradaas ka badbaadi lahay ma leh markaasuu ilaahay kasoo reeb wuxuu iri ila aladiina aamanuu wacamilu saalixaati marka wa khuliqa alinsaanu daciifan hal ra'aytum insaana laysa bidaciif hadduu xataa boqor yahay oo boqorada ugu sareey daciif waay liannahu waxa weeyaan yaxtaaju ilaa gayrihi maanta oo dhin u adeegu rabaa musqulow aada raashiinuu u baahan yahay muxtaaj fii kuli laxadaat marka insaanka wakhuliqa alinsaanu daciifan wax uu keeni alinsaantaas waxa weeyaan alistiqraaqiya wa markuu ilaah yihi waaxala allaahu albayca waxarama ariba albeyca iyo alriba beyc oo dhanna waa xalaal riboo dhanna waa xaraam inteen ka keenna ashaasaan ka keena macnihii waxay ka dhigan tahay wa axala allaahu kula albeyci wa xarama allaahu kula anwaaci riba saasay macnaheedii ka dhigan tahay marka waxaa lagu gartaa laleeyahay ashaan idaa saluxa wadcu lafdati kuli mawqica fahiya istiqraaqiya wa khuliqa alinsaanu wa khuliqa kulu insaan haddaad tiraahda ninkuugu qabsan kara ma jiro macno ahaana laga hadlaya qur-aan lama bedeli kara macnihii saas waa ina alinsaana lafii khusrin ina kula insaanin fii khusrin sax macnihii saasay sax ku tahay marka ashaas waxa weeyaan aljinsiya alistiqraaqiya waxay faa'iideynaysaa istiqraaq bimacnaa calaa kuli maa dakhalat calayh markaasuu wuri lafdiga laa tufiidu lkula dhammaanay faa'ideynay fi lcumuumi caamnimada fi ljamci hadday gasho hadda jamci markay gasho ina almuslimiina wاlmuslimaati wاlmu'miniina wاlmu'minaati wاlqaanitiina wاlqaanitaati wاsaadiqiina wاsaadiqaati wاsaabiriina wاsaabiraati wاlkhaashiciina alshaas maxay gashay kulligeed waxay gashay waxa weeyaan istiqra jamcay gashay jamc marka al hadday jamc gasho iyo hadday mufrad gasho labadaba midaas alsi jinsiya istiqraaqiya ay tahay waxa weeyaan tufiidu اlkula fi اlcumuum markaasuu musanifku musanif ku mithaali kalcaliimi lianna cilm اllahi tabaaraka wa tacaala yashmalu calى jamiici اlmacluumaat marka sidaas weeyaan kalcaliimi sifadaa lagala jeedaa maanta dad baa waxay leeyihiin kalcaliimidaas mithaal kuma fiicnayn oo lianna allaha laysa kula caliim nin kastoo caliim ilaahay laguma magacaabi karo oo nooc waxay keenaysaa waxdat اlwujuud dad bacd اlmusanifiina saas dhahay lakiin musanifka taas uma jeedo wa huwa acraf min dalika inamaa ana sifata alcilmi almustanbata min hada اlismi liannahu sidaan hore usoo niri waxa weeyaan kula asmaaءi اllahi tabaaraka wa tacaala tatadamanu sifaat kula ismin yatadamanu sifa marka alcaliim haddaad ilaahay magaciisii ugu noqdo min sifaatihi alcilmu marka cilmigaas yashmalu jamiica almacluumaat ilaahay cilmigiisa laa yakfى caleyh shayءu fi اlardi walaa fi الsamaa sidaas baa marka ay sax ku tahay almuhim waxa weeyaan asha inaad iska xaqiijiso horta nooceeda waa muhim jiddan markaa kadib xukumkeedina asaa u saartid axkaam badana laga faa'iideysanay walidaalika nebiga ilaahay markuu soo dejiye waxala allahu اlbayca waxarama ariba bacd اlbuyuuc buu nebiga naga nahiyey sababta waxaa weye haddaasna nahyigaa nebiga imaan lahayd ousan imaan lahayn waxaa laga fahmi lahaa in beyc oo dhan waxii beyc lagu magacaabo o dhan inay banaanaan lahayn oo marka eeyaha in la gadi kari lahaa macnaha neefka oo eh, maxaan ku irahdaa eh, labka abiyihiisa markii ninkii mathalan l dibi markuu soo nin kale ka soo qaadanaya inuu biyihiisa ka gato waxaasoo dhan manhiyaadkay kamid yihiin wixii beec loo yaqaano dhan waa banaanaan lahayn laakiin nebigaa naga reeba qeyb ka mid ah waxaa nahigaa loo geliyey liannahu beeca haddii sidiisa lagu dhaafi lahay kulligeed waa wada banaanaan lahayn sidaasaa nahiga loo geliyey laa yabiic bacdukum calaa bayci bacdin awalkii hore waxaa banaanaan lahayd oo banaanaan jirta nin baa waxaa weyaan nin buu la heshiiyey neefkan boqolaankaasiina buuri marka ninkii baayic aad u tegaysaa waxaad leedahay boqolkaas anaa labaatan kugu daraa beeciis iska buri intii intiiuna beeci dhamaystirmin baad adiga beec kale aad gadaysaa marka waa layska naahiye laa yabiic bacdukum calaa baayi bacd walaalkaa ninka hadduu la heshiiyo beec yuu badhicine haddii heshiiskaas u dhaca boqolaankaasina u yidhah adiga ha u tegin anaa labaatan kugu daraa hadhihin laakiin intii lagu jiro maxaan ku iraahdaa beeci markii la naadinayo yaa ku daray yaa ku daray markay joogto waa banaan tahay markaas neef geel ah suuqa lagu soo xeray yaa neefka ninaa yiri boqolaan anigu ku gadana ninaa yiri labaatan aan ku gaadana ninaa yiri soddon ku dana ninaa yiri afartan ku gada maa fi mushkila taas laakiin markii lagu heshiiyo oo nin yidhaahdo bas waa boqol iyo konton aan anna waa waafaqay buu yiri kadib inay tirahda anigaa toban ku daray ma banaano marka waal tufiidu lkula fi lcumuumi fi ljamci waalifraadi kaalcaliimi sidaas waay wاnnakiraatu fi siyaaqi الnafyi tucطi اlcumuuma aw siyaaqi الnahyi marka musanifku wuxuu leeyahay alxamdu lilah wاnnakiraatu nakiraadka oo fii siyaaqi nafyi nafyiga siyaaqiisa ku soo aroortay tucطi اlcumuuma caamnima iyay faa'iideynaysay siinaysaa aw siyaaqi nahyi wاnnakiraatu fii siyaaqi nahyi nakirada nahyigu soo aroorta dhexdeeda tucti lcumuuma siyaaqi nahyi mac nahyi gadaasheed ay dhacday waa wanakiraatu nakiraadka oo fii siyaaqi nafyi nafyiga ku dhex jirto aw siyaaqi nahyi nahyiga ku dhex jirto tucti lcumuuma caamnimay faaideysaa ay faaideysaa tuci way siisaa waay laakiin faaida lagala jeeda marka sidaas weeyaan hadda u fiirso nakira fii siyaaqi nafyi ama siyaaqi nahyi waxaa la mid ah eh, hadday shardi iyo sila gadaasheed ay dhacdana waa la mid amhiladeeda way badan tahay nakira fii siyaaqi nafyi dhacday waa badan tahay waxaa ka mid ah eh, towxiidka maalin kasta aan ku celcelino laa ilaaha ila allah haddaad tidhaahdi laa ilaaha laadaas waxa weeyaan waa nafyi ilaahana waa nakiro marka waxay ka dhigan tahay laa ilaaha yacni laa jamiica laa ilaaha bimacnaa nafyi can jamiici alaaliha waay ayib markaasaa ila allah laa ilaaha bixaqin ilaah oo xaq a ah ma jiro ila allaahu ilaahaas oo xaqa a ah mooye marka fiiri laa ilaaha laa oo naafi a ah. ilaahadaas marka waxay gelaysaa hadda mufrad baa ilaaha u muuqda laakiin waxa weeyaan nafat ilmufrad wamaa fawqahu min almuthanna waaljamci haddaad tirahdid laa rajula fi ddaari haddaan ku iraado waxa weeyaan wax ku jira rag ma jiraan dumar lagama hadlay marka waxaan ansixaynin laa rajula fi daari ilaa rajulaani aw thalaatha ma dhihi karays oo anigoo nafyigi rajulan nafiye laakiin laba ninaad joogto saddexaad joogto saasaa dhihinaa lagu leeyahay laakiin waxaad markii aada rabtid hal nin keligiis ma jooga dad badanaa jooga aad leedahay markaa waxaad leedahay laa rajulun fi daari بل rajulaani أو ثلاثة saasaad leedahay laadaas hadday noqoto laadii an caamila camala laysa hadday noqoto waa banaan tahay in mufradka keligii lagu nafiyo laakiin markaa tahniyada iyo jamcina laga soo reebo laakiin laada naafiya liljinsi aba layihah laadan fii baabi naxwi markaad joogtid لا naafiya liljinsi jinsi لا ilaaha haddaad tirahdid bal ilaahaani aw aaliha ma banaana inaad daba ka keenti liannahu laa ilaaha mufradka ay gashay nafat ilmufrada wamaa fowqahu min almuthana waljamci wax jira ma jiraan waay marka sidaas baa laa ilaaha ilaah kale ma jiro ila allahu ilaahay mooye alla xaqa ma jira dadka aaliha baatil ilaah ay ku sheeganayaan waa jira laakiin xaq ma ah marka nafat kula ilaahin fi lardi wa fi samaa wa ahbatat biاlاstithnaa uluhiyat اlilaahi اlxaq sidaas marka ay noqonaysa nabiga maala wuxuu iri laa taqra'u اlxaa'idu wاljunubu shayئa min alqur'aani laadaas waa naafiya shay-anna waa nakiradii fii siyaaqi nafyi bay ku dhacday marka tashmalu calaa jamiici اlqur'aan shay qur'aanka kamid hadii la yihahda hal xarafna allah ka dhigay ma akrin karto saasi madmuun اlxadiid sidaas weeyaan marka wاnnakiraatu fi siyaaqi الnafyi tucطi اlcumuuma aw siyaaqi nahyi siyaaqi nahyi hadii la yidhaahdo waxaa kamid ah falaa tadcu maca allahi ilaaha aakhar laa tadcu waa nahyi ha caabudin maca allaahi ilaahay macigiisa ilaahan aakhar ilaah kale ha caabudin marka ilaahan aakhara ayan kaana yay macnaheedi noqonay ilaahaas mfrad ba ha ahaadee laakinahu yashmalu jamiica alaalihati albaaطila ilaahan aakhara marka maca allahi ilaahaas keligiis alla kale hala caabudin laa tadcu laadaas waxaa w naahiya tadcu ficil mudaaric majzuumu bilah annaahiya wacalaamatu jasmi xadfu xarf اlcila haddii ficil saxiix geli lahayd laa tushrik biاllaahi shaya a lagu leeyahy tushrik biاllaahi shaya shayantaas maxay tahay waa nakira fi siyaaq الnahyi laa tushrik waxaa la yidhaahdaa nafyi iyo nahyi annafyu ablaqu min min min annahyi haddaan idhaahdo haddaan idhahdo laa tushrik biاllaahi shayئa iyo laa tushriku biاllaahi shayئa haddaan idhaahdo midda oo nafyiga ah yaa nahyi yaa ku xayl dheer macnihiina waxay kala tahay fiiri laa tushrik billaahi shay-an ilaahay ha u shariig yeelin nahyi waay nafyi markay tahayne <clears throat> laa tushriku ma shariig yeelaysid maca allaahi laa tushriku billaahi shay-an uma shariig yeelaysid macnaha waxaan kaa soo qaaday nin fiican oo waxaa kasoo gudbay adiga soo maaha adiga ilaahay maba u shariig yeelaysid ninkaana waxa weeyaan waa looga cabsanaya inuu shirki ku dhaco markaasaan laa tushrik billaahi shay-an ilahay ha u shariig yeelin aan ku leeyahay marka waxa weye shayga laga cabsanayo fulaanun laa yazni haddaan idhaahdo ninkaas nin zinaysanaya ma aha waxaan ka dhigay nin oo ashbah bilmacsuum can izina wax macsuumna ma jiraan ila alambiyaa walmursaluun laakiin haddaan ku ihahdo laa tazni haddaan ihahdo waa lagaaga cabsanaa zinada inaad ku dhacdid marka annahyu can الshayi inamaa yaji liman yukhaafu minhu lwuquucu اlficli minhu baynamaa nafyiga waxa weeyaan waxaa lagu dejinaa mansilata man laa yaqacu fiiha dalika shay oo waa lagu ammaanaya laa tushrikuuna billaahi shay-an haddii la yidhaahdo waa ammaan waay ah. ayib marka waannakiraatu fii siyaaqi nafyi tucطi alcumuuma aw siyaaqi nahyi sidaas weeyaan kadaaka man wamaa tufiidaani maca kula alculuumi yaa ukhaya fasmaca kadaaka sidaasoo kale yaay man iyo wamaa tufiidaani ay u faa'iideeyaan macan labadoodoo isla jiro kula alcumuumi cumuumtii dhammaantooday faa'iideynayaan ee yaa ukhaya walaalyarowgeygiyow fasmacan maqal marka hadalka aan ku sheegaya maqal marka waxa weeyaan man iyo maa sidii ay al u faa'iideynaysa cumuumkii aygana u faa'iideynayaan kadaaka sidaasoo kala man iyo wamaa tufiidaani ay u faa'iideynayaan macan aygoo isla jira kula alcumuumi macantaas hadda shicirka u keene laakiin inay markay cumuum faa'iideynayaana isla joogaan macnaheedi ma aha laakiin labadoodaba waxay faa'iideeyaan macnaha labadooda layskuma bedeli kara man iyo ma carabi meel iskuguma imaan kara kula alcumuumi bay faa'iideynayaan yaa ukhayi fasmacan dhegeyso marka lama koobi karo waxa hadda qur'aanka ku jiro haddii aad tiraa walilaahi maa fi الsamaawaati wamaa fi اlardi maadaas ama ha noqoto mawsuula ama ha noqoto maxaan ku idhaahdaa shardiyo kulligeed waxay faa'ideynaysaa hadda maa ay ladii waay fi الsamaawaati maa mawsuula waay walilaahi ilaahi wuxuu leeyay maa shay fi الsamaawaati wamaa fi اlard marka waxadda ilaahay ousan lahayn miyaa samaawaadkii ardada ku jira waa jawaabti maya inteen ka faa'iidaysanay in waxaasoo dhan ilaahay igu jira maadaasaan ka faa'iidaysan ayib man waxaa la lamid ah, in kulu man fi samaawaati waalardi ilaa aati araxmaani cabdaa in kulu maa kulu man shaksi dhammaantiis ma aha fi samaawaati iyo waalardi ku jiro ilaa wuxuu aati raxmaani kii alle u yimaado weeyaan cabdan asoo adoon eh. waxaa lgu leeyahy waxa samaawaadkii ardada ku sugan ilaahay waxay u imaan doonaan markii qiyaamada la hor istaagaya ilaahay ayagoo qof kasta addoon daliil uu yahay buu hor imaanaya marka nin asigoo boqora ilaahay hortegaya miyaa jiri kara maya in kullu man fi samaawaati waal samaawaadka iyo ardada waxa ku sugan ma aha ilaa aati araxmaani inay yimaadaan mooye cabdan asigoo adoon ayuu imaanayaa aati araxmaani marka mantaasaan ka faa'iidaysanay lafdiga man waxaa lamid u qowluhu tacaala wamaa taxmilu min unhaa walaa tadacu ilaa bicilmih maa taxmilu min unhaa yacni dumar wax ximbaarta ma jirto walaa tadacu mana dejiso ilaa bicilmihi ma waxaa dhici karto imraأa taxmilu bgayri cilmi الlahi aw tadacu bgayri cilmi الlahi la min ayna istafadna hada اlcumuum lafdaة ma aan ka faa'iidaysanay ayib sidaas oo kale hadda u fiirso manti iyadoo shardiyo ah qowluhu tacaalى faman yacmal mithqaala darati khayra yarah wman yacmal mithqaala darati sharan yara hadda mantaas shardiya waa tii hore mawsuulay ahayd man yacmal mithqaala daratin ninkii camal falo waxa ugu yar oo khayr ah yarahu waa arki doonaa qiyaamo waman yacmal mithqaala darratin sharan ninkii camal falana yarahu waa arki doonaa oo haddii xataa lagu dhaafo ilaahay wuu kugu manaysanaa intaasoo dembi aad samayso waana kuu dhaafay uu ku leeyahay waa lagu waad arkaysaa markaas marka almuhim maadi iyo manti mawsuula ha noqoto istifaamiya ha noqoto shardiya ha noqoto kulligeed waxa weeyaan waxay faa'iideyneysaa ee cumuumay faa'iideynay marka walidaalika nebiga markii la weydiiyey dameerihii ka waran aa layidhi ilaahay rasuulkiisa oo bimacnaa haddii la sadaqaysto maxaa ku jiro markaasuu nebigu wuxuu idhi dameero wax ku saabsan layguma soo dejinin ilaa haadihi alaayat aljaamicat alfaada aayadan oo jaamicada oo khayr oo dhan jamcisay shar oo dhanna ka digtay marka oo hadana oo fadiga oo iyadoo wax lamid aan la arkayn markaasuu faman yacmal mithqaala daratin khayran yara bimacnaa wixii hadda aan si gooni a loogu soo dejinin waxaa laga faa'idaystay aayaddan ninkii wanaag dad ku taro walow dameeraba ha ku saacidee dameer baad qad ku qaaday ama wax baad eh, culayskiisa u qaaday ama ayaad ku sadaqaysatay ayada in la cuna ma banaano marka farda hadda nusuusa ku soo arooray geeli nusuus waa waa waa dameerihi wuxuu iri nebiga aayadan guud oo khayr dhan soo dhammaystirtay yaa laga fahmayaa ninkii ayagana wanaag ku sameeya in wanaaggii laga helay marka waxaan ka fahmnay in ayadan ay ku jirto bimacnaa khayrkii oo dhan in laga faa'iidaysanayo mantaasaan ka fah faman yacmal man ayan kaana ninkii ee sameeyo oo markaa towxiidna la yimaado ninkaas waxoo dhan uu leeyahay iyadoo maadi oo shardiyana wamaa tafcaluu min khayrin falan tukfaruuh waxaad khayr samaysaan ladinkama madafaray waad helaysaa wamaa tafcaluu min khayrin yuwafa ilaykum wixiid khayr samaysaan waa ladiin oofi doona wain taku mithqaala xabati min khardalin ataynaa biha wakafaa faman yacmal mithqaala daratin khayran yaraw wahaakada waxa weeyaan almuhim nusuustaas oo dhan waxay tusinaysaa khayrkii oo dhan ninkii sameey ayan kaana ilaahay maka dafaray waa u keenay in allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin ninkii wanaag sameey ilaahay kama dayacayo marka sidaasaa alfaadaas ay u faa'iideynaysaa buu leey musanifka ayib waxaa kugu daliil ah eh, nabiga calayhi salaatu wasalaam eh, laakiin waxay ahayd inaan mithaalka hore taa usoo qaadan markii nabiga assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi asaalixiin markii la jidaynay eh, ibnu mascuud wuxuu iri waxaan waxaan ahayn buu ihi kuwa yiraahdo aلsalaamu عalى fulan wالsalaamu عalى fulan jibriil malag fi الsamaa nin oo saalix oo fi اlardi aan sheegi jirnay buu ri markaasuu nebigu waxaa tirahdaan buu ri aلsalaamu عalayna wعalى cibaadi الlahi الصاalixiin faإida qulta dalika faqad salamta calى kuli cabdi saalixin fi الsama wاlard haddii saas tiraahdo cabdi kastoo saalixa marka maxaa laga faa'idaystay asaalixiintaas yaa waxay tusisay wixii aan magac gooni u sheegaynay inaan ka dha mithaalkaas mithaal wanaagsan buu ahaa waan iloobi meeshiisa inaan ku sheego marka macnaha aljinsiya oo ay mithaal u tahay nabiga marka asaalixiintaas hadaad tiraadiin buu hi addoon kastoo saalixa ah oo samada iyo ardada joogo yaa ducadaas yaad ku haleelaysiin buu iri waxaa cumuumka laga faa'idaystay asha gashay oo macnaha jamacaas gashay ومثله المفرد إذ يضاaف ففهمه dيt الرشhد mا يضاaف ومثله waxaa lamidah المفرد aa lamidah مفradka إd يضاaف إdaa ضيifa مفrad hadii la iضاafeeyo oo مacriفo loo iضاafeeyo asna jamcow faa'idaynaa ee fafham faham hudiita rushda hanuun ha lagugu hanuuniyee maa yudaafu wax dheeraadka oo lagu faa'idaynaya faa'iidayso فافهم hudيt الرushd ma يضاaf w تkmilaة الbeyd le waay marka مصنifku wxuu leeyahy mrad وmثlhu الmfradu mfrad yaa lamid e oo kuwii horeaan soo sheegnay nakira fي siyaaq الnfي alalجinsiya man wma الsharطية والmawصuلة sidii ay cmuum u faa'iideynayeen yaa mfradka mضaafkan ayuu u faa'iideynayaa sidaasuu leeyay mfrad idaa udiifa ilaa eh, maxaan ku irahdaa eh, cumuum uu faa'iideynaya wاlmfrad اlmudaafu laakin waxaa shardi aan iriyay ilى اlmacrifa macrifo in loo idaafeeyo waxaa lagu miithaaliyaa qowluhu tacaala wain tacuduu nicmat اllahi laa tuxsuuhaa hadda nicam allahi lama dhihin ilaahayna hal nicmo ma lehe nican badan uu leeyahay marka say isu qaban kartaa marka waxay leeyihiin nicmadan oo mufradka ah udiifat ila almacrifa wahuwa acrafu lmacaarifi allahu tabaaraka wa tacaala waxaa la yidhahdaa siibaweyhi baa waxaa la yidhi inta asigoo dhintaa janno lagu arkay baa la yihahdaa qolada nuxaadka ahaa sharaxa noogu sheegi jirta markaasaa layidhi bima adkhalaka allahu ljanna markaasuu ri biqowli acrafu lmacaarifi allah wax macaarif ugu macrifo badan ilaahay waxa loogu aqoon badan yahay ood naftaada xataa ka taqaanid allah saasuu sabab ilaahay igaga dhigay jannada gelitaankeeda ayuu saasuu yihaa laga wariyay marka hadda fiiri nicmat allaahi waxay ka dhigan tahay maadaama mufrad mudaaf ila almacrifa ay tahay adigoo yiri oo kale nicam allaahi waxa uu daliil ah la yidhi mathalan waxaa la arkaa iyadoo oo mubtadihina uu yahay jamc oo mfrad mdaaf lmacrifa ah khabar loogaga dhigay ka qowlihi tacaalى xikaayatan can nabiy llaahi nuud haaulaai dayfi falaa tafdaxuun u haaulaai dayfi duyuufi ma dhihin haaulaai jamc waay ayb dayfina mfrad waa waxaa la ogyahay lama dhihi karo haaulaai طulaab lama dhihi karo oo mfrad khabar loogama dhihi karo jamc marka kayfa saxa daalika haaulaai dayfi marka waxaa lagu leeyahay dayfigan wain kaana lafduu mfrad laakina macnaahu jamca waxay ka dhigan tahay duyuufi liana dayf huna udiifa ilaa yaa mutakalim wdamaa'ir min almacaarifi bal bacd allahi tacaala waa damaairta ugu sii horeyso marka almufrad mudaafu ila mufradi ila almacrifa waxa weeyaan yacumu bimacnaa duyuufi ay ka dhigan tahay sidaas ay leeyihin wa calayhi qofkii haddii uu yidhaahdo markaan nin baa afar naagood qabay markaasuu wuxuu yidhi طalaqtu zawjatii uu yidhi fiir hadda zawjadii waa waa mufrad waxaa loo idaafay damiir mutakalim oo ya oo macaarifta tan ugu horeysa ah marka waxaa la leeyahay zawjatii waa mufrad mudaaf ila almacrifa yacumu jamiica zawjaat oo zawjaadkii oo dhan way ka wada furmayaan ee la dhihi maayo zawjatii maxaad ula jeedaa la dhihi maayo zawjatii maxaad ula jeedaa teebaad ula jeedaa lama dhahay hada madhab اlxanaabila wlmufrad mudaafu wاlmufrad اlmufradu id yudaafu inuu cumuum faaideynayo waxay khaas ku tahay madhab اlxanaabila oo ninka طalaqtu zawjatii hadduu yihahdo jamiica zawjaati ay ka furmaysa liannahu waa mufrad mudaaf ila اlmacrifa ycumu jamiica zawjaat laakiin jumhuurta midaan way ku khilaafsan tahay mithluhu mufrad mudaafu almufradu id yudaafu jumhuurta ma qabto oo waxay leeyihiin mufrad اlmudaaf ilى اlmacrifa kanakirati اlmudaafa ilى اlmacrifa haddii qofka u yihahdo hadihi sayaaratii hadduu yihahdo waxa weeyaan may hadihi sayaaratu rajulin hadduu yihahdo wa qalamu طaalibin hadduu yihahdo nin qalamkiisa aalib qalamkiisa aalibki qalam waa mudaaf aalib oo nakira loo idaafay laa yaqtadi اlcumuum jumhuurtana waxay leeyihin sidaas oo kale waay oo haddii uu yidhaahdo طalaqtu zawjatii afar zawjo ou qabo kulligeedka wadama furmaysee waxaa la leeyahay waayahay midaad furtee ayatahunna miday ka tahay farta ku fiiqaa la leeyahy markaan midou xadido oo midaasaan ula jeeday uu yidhaahdo yaa طalaaqa ku dhacaysa hadduu yidhahdo mid ma niyeysanna qurca loo samaynay ayb taas waxay leeyihiin jumhuurta sidaas weeyaan wa huwa alarjax marka se maxaa looga ajiiba haddaan idhahdo kulu mufradin mudaafin ilmacrifa laa yaqtadi lcumuum haddaan idhahdo qowluhu tacaala wain tacuduu nicmat allahi hadda waxaan u jeednaa ilaahay nicamtiisa o dhan in loola jeedo liannahu hal nicmo keligeed lama tirtiriyo markaasaa waxay jumhuurta waxay leeyihiin cumuumta nicmat allaahi ku dhex jirta ma laga helin likowniha mudaafa ila almacrifa ma likowniha min asmaaءi اljinsi asmaaء alajnaas almaa iyo beyc ibil haddaad tirahdid waxa weye ayaga waxa weeyaan mufradayna daahir ka yihiin macnihiina jamac waaye hadda haddaad tirahdid ibil haddaad tirahdid lafdiga hadda waa mufrad laakiin waxaa weeyaan ismu jinsi jamiic ibil oo dhan uu jimcinaya marka nicmat allaahi waxaa weeyaan waa ismi jinsi bimacnaa anahu yashmalu jamiica nicm marka cumuumka oo ku dhex jira wuxuu ugu yimiday likowni hada lafdi min alfaadi اlajnaas la likownihi mudaafan ilaa macrifa sidaas ba ay jumhuurta leedahay wahuwa alarjax ayib walaa yatimu اlxukmu xataa tajtamic kulu shuruuطi wاlmawaanic tartafic walaa yatimu اlxukmu xukmigi ma dhammaystirmo xataa tajtamica intay ka dhammaystiranto kullu shuruudi shuruudda dhammaanteeda waalmawaanicu mawaanicdina tartafici ay ka kor noqoto waxaa weya shaygan markii xugumka la siinayo xugumkaas la siinayo waxaa u shardi ah in jamiici shuruudna ou kulansado jamiici almawaanicna ay ka baxdo sidaas kale ayib mathalan hadda markaan leenahay eh, ninkan fulaan gurigaan u gatay markaan leenahay goormaan dhihi karnaa waa la gatay markii jamiici shuruud la helo oo ninka nin maalig ah jaa-isi tasaruf ah caaqil tamyiiz le inuu ahaado ninka laga gadayana sidaasoo kale macarida u wato markaasaan beec magacaabi karna laakiin gurigan hal malyan aan ku gadana ah, beeci igu yahay baa tiri nin yar canug yar oo toddoba jir ah ayaa intu ku yimid malyanka boorsa kugu keenay guriga waan kaa gatay buu ku yiri marka waxaan leenahay gurigan waa la gatay ma dhehayno liannahu shuruudii yaan dhammaystirneen oo qofka guriga gatay jaa tasaruf ma aha tasarufkiisa ninuu banaan yahay ma ah waa yaryahay ilmaha yaryar beeca loo ogol yahay waa beeca yar oo oo yaryar oo mucaadaadka ay dadka oo inuu khubsi soo gado sokor yar inuu dukaanka soo gado waxaa layihi licumuumi bawa lagama kaaftoomi kara adeegooda meelahaasaa loo banay laakiin inay caqdi waaweyn ay galaan ma banaano beeci sidaas waay ama waxa weeyaan ninaa yidhi guriga aniga ii yaallo hal malyan aan ku gadana gurigaasoona arkin buu yihi anigana malyanka anaa kaa siiyey beeci waxa weyaan imaa in la arko iyo in muwaasafaad oo salam oo kale lagu gato shuruudii ma dhamaystirnaa laleeyahy marka beecan ma ansixayso ayib waa salaadii oo kale ninkan fulaan salaadii u dukaday markaan leenahay shuruuddi inay dhammaystiran tahay haddii aan inoo cadaato inuusan weyse qabin salaadii u dukaday lama dhihi kara liannahu shuruudii ma dhammaystirna beydkan waa beyd iska waadix oo aada macnihiisu u sahlan yahay waalmawaanici tartafic mawaanicdina inay ka kor noqotaa la rabaa mathala nin weyn baa gurigaan iga beec buu ku yidhi adigana waad ka gadatay waxaa caddaatay inuu fuduuliya guriga inuusan laheena caddaatay marka maanicaa jiro lianna hada albeyt laysa milkan lahu walaa huwa muwakkalan fiih mana loo soo wakiilanin marka mana iskale asiga beeci marka daahir ahaan hadda shuruudii waa dhammaystirtay laakiin maanicaa jiro oo liannahu waxa weeyaan eh, isaga wixi ma laha beeci waxyaalaha oo diidaya ka mid tahay ayib marka wahaakada waxaa la rabaa sheyga marka waa beec marka waa nikaax marka laleeyahay waa ijaaro marka laleeyahay waxaa shardi ah inay waxay dhammaystirmaan zakadii oo kale ninkaan zakadii waa bixi markaan leenahay haddii ninkaan neefkii laga rabay neef ka hoosey ou bixiyo zaka bixi dhihi mayna liannahu liwujuudi maanic waxa neefkan lagu bixiyey ma aha kii oo gudi lahay ma aha marka wuxuu ku leeyahay walaa yatimu alxukmu cala shayi waay shayga in lagu xukmiyo ma dhammaystirmayso xataa tajtamica kullu shuruud shuruuddii dhammaanteeda inay kulanto allatii yushtaradu lihada shayi lisixatihi salaad ha noqoto zaka ha noqoto beec ha noqoto nikaax shay kasta uu sharciga banay shuruud iyo arkaan uu leeyahay inay dhammaystirnaana la rabaa wاlmawaanicu tartaficu mawaanicdana inay ka kor noqoto naag baa salaad dukatay waxaa noo cadaatay salaaday dukatay xaydayna qabtaa waxaan le laa yasixu salaatuhaa salaadeeda ansixi mayso leesh liwujuudi maanicin oo waa maxay xayd bay qabtaa salaadeeda ka ansixi mayso marka maanicdan in meesha ka baxdo shuruudina ay timaado sidaasaa wax la dhihi karaa yaa la dhihi karaa ninkan salaadii wuu dukaday ayib marka maanic shardi hore baan usoo sheegnay oo maa yalzamu min cadamihi اlcadam walaa yalzam min wujuudihi cadamu walaa wujuud maanicna waxaa la yidhaahdaa maa yalzam min wujuudihi cadamu walaa yalzamu min cadamihi wujuud maa yalzamu min cadamihi cadam maa yalzamu min cadamihi alcadam waa sidii hadda xaydkii oo kale naagta xayd haddii ay qabto xayd haddii maa yalzamu min min wujuudihi cadam dheh min wujuudihi qofka haddii xayd qabto joogitaanka xaydka uu joogo waxaa ka laasamaya cadamu salaad ayib walaa yalzamu min cadamihi wujuud hadduu xaydkii maqan yahayne salaad kama laazimaysa in la helo qofkii iyadoo daahir inay salaad dukanin ha dhici karto waman ataa mima calayhi min camal qad istaxaqa maa lahu cala alcamal waman ataa ninkii la yimaado mimaa ay maa ninkii la yimaado oo calayhi korkiisa oo min camalin ah qad istaxaqa waa mutaystay maa lahu wixii u sugnaaday cala alcamali camalka wixii ugu sugnaaday mutaystay waxaa weeyaan idaa addaa alinsaanu maa calayhi min xuquuq fa inahu yajibu lahu maa jucila lahu fi dalika u fiirso mathalan nin baa aad tiri maanta shaygan io hagaaji baa tiri tooshkaana iga xuna io hagaaji uu ku hagaajiyey marka wixii asiga korkiisa ahaa waa ka baxay oo waa maxay tooshkii uu ku hagaajiyey ayb marka wuxuu mutaysana waxayd ku heshiisan oo dhaqaalo ah intaas keli a ah waa macnaha beytka gurigaanaad ninka ijaartay gurigii marka hadduu miftaaxiisa iyo wixiisa kuu sallimo wixii asiga xaggiisa ahaa wuu ka soo baxay wuxuu kaa mutaysanaya inaad ijaarki siisa daabadan uu ku yiri eh, gaarigaanaad ka kiraysatay gaarigii uu kuu dhiibay labadii saac oo aad kiraysataad soo isticmaashay xoolihii buu kugu leeyahay ninkan baa tiri ii shaqay bishii waxaan ku siinaa intaas sideed saacow maalin kasta kuu shaqay bishiyaa dhammaatay wuxuu asiga lagulahayo waa gutay wuxuu adiga kugu leeyahay wuu mutaysanayaa intaa keli a waa beytka macnihiis waxa weyaan waa macno waadix jiddan ah sidaas wuxuu leeyahy musanifka waman ataa ninkii la yimaado maa caleyh mimaadaas hadda shecirkan baa loo yihi maa un keligeed weeyaan waman ataa ninkii la yimaada maa calayhi wixii dushiisa oo min camalin wixii lagu kalifay waxaan ii qabo aad tiri wixii buu kuu qabtay qad istaxaqa qofkaas shaqay wuxuu mudanayaa maa lahu wuxuu asiga u sugnaaday cala alcamali shaqaduu qabtay wuxuu ku mutayso mudanaya marka ninkaa ajiirka nebigu wuxuuba yidhi acdu lajiira ajrahu qabla an yajifa caraquhu qofka oo kuu shaqaynayo intuusan dhididkiisa angegin ha meermeerinin mumaadala ha ku samaynin isla markii wixiisa si qabla an yajifa caraquhu waxaa weya mas'ala muhim jiddan a ah weyaan dad badan baad arkaysaa oo hadda caalam lislaami dadkan weliba dhaqaalaha badan loo khaliijiyiinta dad fuqaro aha caalamka min kulli jihaad ugu yimid markaasaad arkaysaa waxaa weyaan bil laba bilood saddex bilood aa loo shaqaynayaa ninkii waana loo baahan yahay oo lama dhihi kara wal hadaadan lacagta isiinin shaqadii waa ka tegaya iqaamadii wixii laga kansalaya qofkii isleeyahay markaasuu maanta dhan waxu leeyahay bishii bishii kale markaasa wixii waxaa laga yaabaa la dabawareejinaya sharciga waa xaaraam weeyaan qofka waman ataa mimaa calayhi min camal qad istaxaqa maa lahu cala alcamal markuu shaqadii aad ku kaliftay uu ku sameeyo isla markii inaad inaad siisid nin baa tiri ilmahan wax ii bar bishi hadduu wax kuu baro ama maalinaad ku heshiiseen maalin kasta markaad waqtigaa ii bartid laakiin mafhuumkeeda wman ataa wman lam yaأti mima caleyhi min camal markaan mafhuum اlmukhaalafa wixiia laguu kalifay waxaan i hagaajiyaa lagu yihi tooshkan waxaan i sameeyaa lagu yihi wixi ninkii wuu sameey waaye marka camalkii muxuu mudanayaa maya maanta dhamaan ka shaqayna aniga raadigaanaan badabagedinay telefisyoonkaanaan raadinay wixii ciladii waa garan waaye maca salaama ad leedahay wixii ad dhib iga geysaaba igaga filan wax ma mutaysta markaas liannahu xirfo uusan aqoonin ou faraha laakiin haddii qeyb uu ka camal u ka sameeyo mathalan eh, waxa weeyaan shaqaa loo diray shaqadii laba u barkeedu qabtay barna waa ka tegay yastaxiqu maa lahu min camalin wuxuu qabtay intii lamid ah buu leeyahay sidaas waa marka beytkan waman ataa ninkii la yimaada mimaa shay xaggiisa calayhi korkiisa oo min camalin shaqa ah qad istaxaqa maa lahu cala alcamali shaqadaas wuxuu ku mutaysta uu leeyahay والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين